yeesha rafci heeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaara xoog sayid sharafay heedooyade cafimahadalkaha ku nool kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal idirkiinbah melo joogtaan si walbood inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale ismaqal wanaagsan waa xataa waxay ku aaseysan tahay koob bisha janaayo sanadda laba kun barnaamijka kulanka ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah weerar lagu qaaday saldhig ciidamada mareykanka ay ku leeyihiin qeybo kamida ah dalka ciraaq saacado un kadib markii la aaminsan yahay in iiraan ay weerarka geysatay maadaama duqeyn yahuuddu ay ka fuliyeen syriya waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan tirada ku dhimanaya weerarada iyo duqeymaha yahuuddu ay ka wadaan falastiin oo dhaaftay shan labaatan kun oo ruux iyana wararkii ugu dambeeyey dhibaatada haysa dadka dadka reer falastiin ayaad degeysan doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa madaxweynaha mareykanka joy biden oo soo jeediyey in xalka kaliya ee xiisada bariga dhexe ku dhammaan karto ay tahay in laba dal ama laba dowladood oo nabad noolaada ay noqdaan falastiin iyo sidoo kale yuhuudda waan soo qaadan doonaa iyana waxaad kaloo dhegeysan doontaan shirkadaha isticmaala ganacsidoodana markaa marsiiye badda cas oo joojiyey maritaanka badda cas kadib markii ay kordheen weerarada xuutiyiinta yemen ay ka geysanayaan badda qodobadaasi kuwa nugu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k n n ceeladma og tahay jannadaawdu niman jiriibu soo marin sahalama dhex joojema ah, og tahay jannadaawdu niman jiriibu soo marin sahalama dhex jooje حتى كما توقيلنا وندهين وكو شرع شبل ما يسوق عن حتى كما توقيلنا ما كذا قد شمت عذوقا يا روح وجنعب حقك ومجيدك دالين چه دال اكو دالين چه دال اندسو çiler Kalbi kaçın çiler Hakku dalin çiler Hakku dalin çiler Hakku dalin çiler Hakku dalin çiler Ende soğuk çiler Kalbi u og tahay jannadaawdu nima jiriibuu soo marin sahalama dhagtuude nebi xadar jidkuu maray adunjaasi u lahay ayaad

isleday malajo baqsan ma isdeen ku daalin jeedaal indha qalbi kaa janjeera yeere kale ayaa ka mid ku luuqeynayay allah u raxmaday e fanaanka maxamed axmed kuluc hay-adda afurka barnaamijka kulanka keynan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa aasaaska idaacadda kulmiya ada sheekada anaa ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn ma anaan garannin aqoon

cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraho saiyo sharafay heedahoy qeybaha hore barnaamijka kulanka ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaabnay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhaweyn heerkeedu aad u sarreeya waxaa loogu sameeyey qasriga madaxtooyada dalka masar ee loo yaqaano al itixaadiya halkaasoo kulan kula qaatay madaxweynaha wadanka masar cabdilfataax al siisi labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ee masar iyo soomaaliya arrimaha gobolka gaar ahaan xiisadda u dhexeysa soomaaliya iyo itoobiya markaa ku aadan arrimaha muranka uu ka taagan yahay si gaar ah heshiiskii kowdii bishan janaayo ra-isul wasaaraha itoobiya abiy axmed uu la saxiixday madaxweynaha somalilan muuse biixi kaas oo si weyn u diiday xukuumadda soomaaliya waxaa la og yahay in masar markaa ay taageero markaa iyo garbistaag u muujisay xukuumadda soomaaliya sidoo kalena ay u qaaday inay garab doonto marxaladan adag ee soomaaliya ay markaa dadaalada dibnaasiyada ugu jirto sidii meel loo dhigi lahaa loogana hortegi lahaa damaca guracan ee xukuumadda itoobiya ay ku dooneyso biyaha soomaaliya waxaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu wadaa dadaala dibnaasiyadeed oo mowqifka xukuumadda soomaaliya uu markaa kaga gadayo caalamka iyo sidii dhanka dunaasiyada iyo dhanka sharcigaba mar waliba soomaaliya ay u burin lahayd heshiiskii safgaradka ee dhexmaray somalilan iyo etoobiya koodii bishan janaayo kaasi oo horeyba ay uga soo horjeesteen guud ahaan shacabka soomaaliyeed xukuumadda soomaaliya golayaasha baarlamaanka iyadoo wadamo badan ay jiraan iyo ururaha caalami ah oo garbistaag u muujiyay dowladda soomaaliya masar waxaa la aaminsan yahay inay qeyb ka tahay dalalka marka saaxiibada dhowlaha soomaaliya xiriir soo jireenan ah oo taariikhian uu ka wada dhexeeyo sidoo kalena waxaa laogyahay in qadiyadan ay masar eh, garab istaagtay dowladda soomaaliya oo ay markaa ku taageertay mowqifkeeda ku aadan xiisada taagan ee eh, udhexeysa soomaaliya iyo etoobiya dhinaca kale eh, gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa waxa uu daafuray dib u horgelinta sheerbaarka hubinta tayada dhismaha dowladda hoose ee xamar kaasi oo markaa la sheegay inay ku horgeli doonaan qubaro u dhashay dalka turkiga si loo tayeeyo markaa tayada ama loo hubiyo dhismaha laga dhiso magaalada muqdisho gudoomiyuhu waxauu tilmaamay inay jiraan dabaqyo badan oo soo dumaa markii la dhiso kadib oo uu sheegay xataa in khasaaro nafeed ay ka dhashaan maadaama uu sheegay in aan la hubinin tayada ay isticmaalayaan ama waxyaabaha ay ku dhisayaan marka la eego haddii ay noqon lahayd shamiito biraha iyo wax weliba uu sheegay inay muhiim tahay in la hubiyo hadda kadib wuxuu tilmaamay in la hubin doono qeybtaasna ay waqti badan iyo qarash badanba ku bixiyeen wuxuuna umahad celiyay dowladda turkiga uu sheegay inay ka garab siiyeen eh, arrintan waa kan gudoomiyaha gobolka ahna duqa muqdisho madaale oo arrimaha ka hadlay waa ku faraxsannahay inaan halkan u joogno dib u howlgelinta shaybaarkii tagadhowrka dhismo wadaaga waa runtii arrin baahi badan loo qabay oo magaaladan muqdisho guddoomiye cumar ayaa sheegay waxayna ku tusaysaa marka shay baalkan aan ka qiyaas qaadanno talada sideedaba inay tahay xarig isu dhiib gudoomiyihii wuxuu ii sheegay ama halkan buu ka sheegay broseska inuu socday markuu imaanayey markuu yimidna inuu suuro galay in qalabkii la keeno xaruntiisii la dhiso oo isagu markaasi u xari jaray bishii disembar laba kun iyo labaatan iyo labadii maantana aan dib howlgelin aan u taagannahay waa runtii arrin muhiim noo wada ah maxaa yeelay waxaad arkaysaa oon indhahayna aan ku aragnay guri dumay ee guryo kale sii dunshay guri lix biyaano ah ayaa dumay guriguu ku dul dhacay isaguna waa dumay guri kaleu ku sii dhacay gurigii kale ee dhismooyinkii hore ah ee weli fillo caadi ah ayaa ka badbaaday intuu ku dul dhib weyn uma geysa waxay ku tuseen marka dhismooyinka dhaadheer ee la yska dhisanayo qofku markuu intuu lix biyaana qarash geliyey oo dhismihii lixda biyaano uu gelsho uu dumo ee misena uu xar ku muteysto asigiiyo kii dhisaba waad dareemi kartiin shallayda uu qofkaasi uu shallay doono hantidii ka gashay burburkii ku dhacay dadkii ku dhintay iyo khasaarihii gaaray waxaa ka gaari kara waad dareemi kartiin marka qofku marka uu dhinto inuu shallaayo maxay u soo kordhihi markaad dhimato haddaad shallaysa shallaydada suuragal miya waa maya markii lix biyaana ay kaa dunto inaad shallayso waxaa kuu dhaanta marka hore waxa aad dhisayso inaad ogta waxa aad wax ku dhisaysana inaad ogta shaybaarkaani marka waxaa loogu talagalay aniga markaan imiday ilaa iyo hadda waxaan dardar gelinay inuun maalin kasta buris ku garaacaynay shirkadda nagala shaqaynaysa barnaamijkan inay dardar geliso shaqadaani dadaal badan ay samayso shirkaddii ilaa ay dalka turkiga ay ka dalabto rag khubaro ah ee aqoon u leh maadaama annaga dalkayna muddo badan burbur uu ku jiriyey shaqooyinkaana aqoontooda inugu yareeday ayaa waxaa laga keenay dibadda in maaragtay waana ku mahadsanyaha maanta inuu kusimihii safiirka dalka turkiga agaasimihii tika agaasimihii isbitaalka eh, erdogan inay maanta inala joogaan waxay ku tusaysaa marka walaalahayna turkiga haddaan wax dhisanayno haddaan wax daaweynayno haddaan horumar samaynaynaba mar kastaba inay garabkayna yihiin ayaan ayay noo muuqanaysaa marka wax quruxso aan wax kula qurxiye ayay dhoowaayaan marka aan wax quruxsanna wax nala qurxiyaane laakiin qof aan isaga u soo jeedin inuu wax quruxsado cidna ma qurxi karto marka laga bilaabo maanta waxaan rabnaa insha allahu barnaamijkan inuu shaqo galaan rabnaa oo shamiindada dhagaxa dhulka lagu dhisaayo wax lagu dhisaayo waxaan gaari doonaa oon ku soconnaa injineerada wax dhisaayo inaan tayadooda ayaguna la koontaroolo oo la idhaahdo injineer ma yahay ma u qalanyaa khibraddeedu ma leeyahay aqoonteedu ma leeyahay mase buriskau iska soo qaatay la yidhaah haddaba buriska iska soo qaatay waxaan leenahay dadka ha dilina u kaadi marka taasna waxaan rabnaa inaan gaarno marka insha allahu waa mahadsantihiin waxaan rabnaa shaqadaani inay siday u bilaabatay noqoto kambanigii shaqadan loo dhiibana toban jeera waxaan dhaha waa laydinku soo socdaa dibaa laynkaaga laabanayaa waa laydinka ceshanayaa saan u lahaynay waa isku tahnay marka guddoomiye cumaro nimankii odayaasha ahaa say u dadaalayeen maanta waxay joogaan anigana waxaan ku faraxsan in adigana maanta nala joogto oo aad markhaati ka tahay mar labaad inaan dib u howlgelinayno maaragtay shaybaarkii aad adigu berigii sabab u eeday juhdi badanna aad gelisay intaa kadib waa runtii man lam yashkur innaasa laa yashkur illahu kamaa qaala sala allahu calayh wasalam rasuulka sidaas ayuu yidhi waan uga mahad celinaynaa dowladda ama hay-adda eh, eh, eh, u s aid ama tis balas oo iyaduna gacan libaaxle ka geysatay ilaa ay haddana na dhahayhayso toosh batarigiisu lixow yaha qaad uu yahay aan idinku ifiyo weynaa wixi aan idi siina ka faa'iidaysateen mase toosha betelgiisu waa daciifayo kama faa'idaysasho weysiin haddii aad ka faa'iidaysateenna wax kaleaan idinla qabanaynaa haddaad ka faa'iidaysa weyseenna wax kastoon idinla qaban lahaynba xayndaabkaasaa idin yaallo waxaan leenaha ayaguna waa ku mahadsan yihiin intaasi dadaalka ay sameeyeen iyo siday qaybta uga qaadanayaan way ku mahadsan yihiin sidaas si la mid ah mar labaad mar saddexaad mar afaraad waxaan hortiinuuga mahad celinayaa walaalayna turkiga ee saacad walba iyo xilli walba la garab taagan garab istaaggooda ayagana waxaan leenahay waa ku mahadsan mahadsantihiin ilaahay daka abaalmariyay ayaan leenahay dadaalka aad samaynaysiin ayaan leenahay maxaa yeelay guryaha dumaayo ayaa aada noo dhibay weliba agaaska guddoomiyuhu wuxuu sameeyey waax gaara ah u sameeyey dhismo wadaagga ayuu u sameeyey waxaan maanta rabaa hortiina ina inaan ka ballan qaadno oon ka sheegno waaxda dhismo wadaagga aheed si ficliyan ah ayay u shaqo bilaabaysaa ewel waxaan sugaynay shaybaarka maanta shaybaarkina waa shaqo galay waaxdaas dhismo wadaaggana way shaqo galaysaa si aan isula jaan qaadno dhismo wadaagga inta inta uu dhulkaasi qaadi uu qaadi karo qalabka waxaan la wado waa run sidii laga dhawaajiyey dibadaha loo qaada markaad dibadda carro u qaadi laheed oo dibadda shamiinduu qaadi lahaad oo dibadda alwaxu qaadi lahaad waxa waaye dalkaagaa lagugu keenay ee hadda kadib waqti haysaga luminin culayska kaloo naystaa wuxuu yahay wax kastoo soomaali loo soo qaadaayo tayadoodu waa la daciifiyey sidii daawada loo daciifiyey ee daawadii la leeyahay meeqa waaye kaniiniga shan boqol oo milligaraam shan u qaybiyo min boqol milgaraam iga dhig si lacagtiisa ay wax u noqoto oo qofka dhakhtarka marka u taga bacda loo soo saarinayay ayaa shamiindadina laga dhigay alwaaxii laga dhigay birtii laga dhigay xataa birti feeratundiinadaheed waxaa lay leeyahay maanta ma aan awooddo ay lahada shalay ma lahaa la leeyahay marka soomaaliya meel wax walba loo soo suuq gaystay naqata waa inaan diidnaa haddii ilaah yidhaahdo ninkan maskiinka ah ee soomaaliga ah ee u xilanaya lacagtaas u xilanaayo waxaan leenaha nafta ku go-aysaa ka badan marka insha allahu taasna waxaan rabnaa inaan xoogga saarno gudoomiyaha gobolka banaadir hadna duuqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayuu ahaa oo ka hadlayay muhiimadda uu leeyahay dib u howlgelinta shaybaarka dowladda hoose xamar ee lagu hubinayo tayada dhismayaasha iyo intii aana dhisin ka horbaa waxyaabaha la isticmaalo ee loo isticmaalo markaa dhismaha lagu sameeyo xilli uu sheegay in dhibaato badan ay ku hayeen caasimada burburka dhismayaal uu sheegay in tiyo aysan lahayn oo aan la hubin tiyo dhowrna aan marin taana ay keento marka inay burburaan markaa dhaqaalo badan lagu bixiy kadibna dadku ay ka shallaayaan sidoo kale wuxuu sheegay in la dabageli doono eh, marka khubarooyinka iyo dadka injineerada ay ka shaqeeya dhismayaasha aqoontooda oo tilmaamay usoo jeesan doonaan si loo hubiyo ee dhismayaasha laga dhisay caasimadda weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenan oad nagala socotaa dhegeystayaal Yeah. sharafay heeda hooyada afimahadalkaha ku nool shaduna ka dhextume cayaarahow weli barnamij kulkaad degeysanaysaan keena waad nagala socotaan saaxiibayaal markan haddii dalka ciraaq aynu eegnana taliska ciidamada mareykanka ee ciraaq ku sugan waxay sheegeen in fariisma ay ciidamada wadankaasi mareykanka ku leeyihiin gudaha dalka ciraaq ay weerareen xubno shiica ah oo la aaminsan yahay in markaa ay taageerto xukuumadda iiraan waxaana weerarka uu yimid kadib eh, markii saacaduna kasoo wareegatay iiraanna ay markaa wacad ku martay inay weeraro argoosya geysan doonto kadib markii lagu eedeeyey israel duqeymihii ay baarindhamadii shalayta ahayd ka fulisay magaalada dimashik ee caasimadda wadanka syriya halkaasi oo lagu dilay ilaa shan xubnood oo ay ku jireen xubno sirdoona oo iiraaniyiina arrintaana waxaa markaa ay muujisay walaaca laga qabo in ay sii kordhi karaan dhibaatada iyo xiisada ka aloosan bariga dhexe weerarka waxaa la sheegay inay soo qaadeen xubno ka mid ah maleeshiyaadka shiicada ee iiraan ay taageerto ee ku sugan ciraaq galbeedkeeda iyadoo arintan ay xaqiijiyeen eh, markaa taliska dhexe ee ciidamada mareykanka ee bariga dhexe qoraal ka soo baxay ayayna ku shaaciyeen in markaa ay jirto arinta xogta la xiriirta weerarka waxayna shaaca ka qaadeen in suuragal ay tahay in khasaaro dhimasho io dhaawac uu ka dhashay weerarka walow aysan warbaahinta u faahfaahinin eh, khasaaraha rasmiga ay ah soo gaaray ilaa dhowr gantaal ayaa kusoo dhacay saldhiga ciidamada mareykanku ku leeyihiin al asad base ama saldhiga ciidamada cirka ee al asad loo yaqaano waxaana markaa laga soo tuuray gantaalada galbeedka dalka ciraaq ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada mareykanka ee bariga dhexe magaciisa loo soo gaabiyo senticom waxay shaaca ka qaadeen oo intaa ku dareen in inta badan gantaaladii iyo madaafiicdii lagu soo riday saldhigga ay qabteen qalabka difaaca cirka ay markaa haysteen ciidamada mareykanka ee saldhigga ku sugan walow la aaminsan yahay in qaar ka mida ah gantaalada ay ku dhaceen saldhigga meelo u dhow oo ciidamada mareykanku ay kontaroolo saldhigga laga ilaaliya ku lahaayeen walow aysan shaacinin markaa khasaaraha rasmiga ay soo gaaray ciidamada ah, mareykanka waxaana sida muuqata sii kordhaya xiisada ka aloosan bariga dhexe oo markaa meel weliba saameynteeda ay ka muuqato iyadoo yuhuuddu lafturkeedu ay u muuqato mid markaa dhankeeda muujinaysa saameynta ay gobolka ku leedahay duqeymaha iyo weerarada ay geysanaysana la aaminsan yahay inay baasiin kusii shubayaan xiisada bari dhex ka aloosan dhinaca kale ra wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa mar kale ku celiyey in marnaba aysan yuhuuddu aqbali doonin in dadka falastiin ay yeeshaan dowlad madax bannaan oo ka madax bannaan gumaystaha yuhuudda oo dhibaato ba-an ku haya dadka falastiiniyiinta ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu waxa uu shaaca ka qaaday in mar waliba go-aankiisu uu yahay eh, mid markaa eh, ku qotoma inaan la aqbali karin in falastiiniyiintu ay iyagu yeeshaan eh, dowlad madax bannaan oo ka hoos baxda gacanta yuhuudda iyadoo markaa sida qorshuhu uu yahay ay doonayaan inay gumaysi ku hayaan dhulboob dhulbalaarsi iyo tacadiyada iyo xasuuq ay ku hayaan dadka reer falastiina inay halkooda kasii socdaan sida markaa qorshahoodu yahay kana muuqatay hadalka wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaa qadka taleefonka kula hadlay wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu waxayna ka wada hadleen eh, arrimaha ugu dambeeyay iyo xiisada bariga dhexe ka alowsan dagaalka xamaas iyo yahuudda iyo arrimaha ugu dambeeyay ee dhanka siyaasadda madaxweynaha wadanka mareykanka joe biden ayaa u sheegay benyamin netanyahu ra-iisaaraha in sida kaliya ee dhinacyada yuhuudda iyo sidoo kale dadka falastiin ay ku kala badbaadi karaan ay tahay xalka ugu fududna uu yahay in labada dhinac ay markaa helaan dowlado madax bannaan oo markaa wada noolaada oo daris ah wuxuu shaaca ka qaaday er, madaxweynaha wadanka mareykanka joe biden in sida keliya lagu nabadgeli karo nabadna lagu wada noolaan karo bariga dhexe ay tahay in israel ay dowladeeda iyadu u madax banaanaatay iyo maamulkeeda sidaasoo kale dadka reer falastiin ay helaan dowlad ay iyagu markaa awoodooda leeyihiin oo markaa madax banaan duniduna aqoonsan tahay ra-isul wasaaraha benyamin netanyahu ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay qoraal kadib markii qadka taleefonka uu kula hadlay madaxweynaha mareykanka joe biden marnaba anigoo gorgortanka kama geli karo amniga iyo sidoo kale xasiloonida israel waa muhiim mar weliba iyo hal dhan weliba ay tahay galbeedka jordan haddii ay tahay iyo haddii ay tahay gudaha falastiinba ayuu bartiisa tuunar soo dhigay qoraal markaa uu ku sharaxay inuusan marnabo raalli ka noqonin in dadka reer falastiin ay noqdaan dad markaa ka hoos baxa gumaystaha yuhuudda iyo xukunkooda wuxuuna markaa diidan yahay wasaaraha yuhuudda in dadka falastiiniyiintu ay yeeshaan markaa dowlad ka madax bannaan ee oo iyagu markaa maamuli karaan madaxweynaha mareykanka biden ayaa dhowr mar u sheegay rasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu in xalka ugu muhiimsan lagu nabadgeli karo bariga dhexana colaadda ay kaga narsan karaan ay tahay in labada dhinac isku afgartaan inay wada noolaadaan darisna wada noqdaan labada dhinacna markaa dowladahooda iyagu madax banaanaadaan benyamin netanyahu wuxuu sheegay in inta xamaas ay khaza ku sugan tahay suuragal aysan ahayn in markaa falastiin iyada keliya loo gaaryeelo maamulkeeda iyo arrimaheeda wuxuuna shaaca ka qaaday in amniga ee israel uu wax waliba iyagu kala weyn yahay sida muuqata yuhuuddu ma ogolaa in marnaba ay markaa ogolaadaan dadka reer falastiin ay ka hoos baxaan gumaysiga iyo dhibaatada iyagu ku hayaan oo sanado badan soo socotay waxaana ugu daran haatan ee muddada dhowrka bil ah dhibaatada ay ku hayaan dadka reer falastiin kuwa ku nool daanta galbeed iyo kuwa khazaba tan iyo toddobadii bishii oktoobar dadka falastiiniyiinta waxa galeen jawi markaa aan wanaagsaneen iyo sidoo kale waaye aan u fiicnayn maadaama tan bishii todobadii waa tan iyo bishii oktoobar toddobadeedii sanadkii hore labakun dad ka badan shan kun oo ruux oo falastiiniyiin ay yuhuuddu dileen duqeymo iyo weeraro ay ka geysteen daanta galbeed iyo sidoo kale marinka khaza dadka ugu badan ee la dilay waa haween iyo caruur oo ay markaa dileen ciidamada yuhuudda waxaana markaa weli ay yahuudda uu usii biro in xasuuqeeda sii wado xili duqeymaha yahuuddu ay yihiin kuwa markaa sii socda oo aan kala joogsi lahayn waxaana arinta hadda marka taagan mowqifka mareykanka iyo ingiriiska uu yahay mid markaa ay ku kala arduwanaadeen u k waxay shaaca ka qaaday in markaa arinta netanyahu uu ku doonayo in markaa uu ku hor istaago madax iyo dad kale farasin ay dowlad yeeshaan ay tahay mid niyajab keenaysa loona baahan yahay in dhinacyadu aqbalaan in laba dal oo daris ay wada noqdaan sidaana ay ku kala nabadgeli karaan xalka ugu fududna ay arrintaa tahay dadka reer falastiin ayaa haatan ku jira marxalad adag iyadoo markaa afar labaatanka saace lasoo dhaafay wasaaradda caafimaadka ee falastiin ee gaar ahaan uh, qeybta khaza waxay shaaca ka qaadeen in boqol sideed iyo toddobaatan ruux oo falastiiniyiina lagu dilay duqeymo iyo dagaalo dhacay sidoo kalena ay lagu dhaawacay laba boqol saddex iyo sagaashan ruux afar labaatankii saaca ee lasoo dhaafay taa oo muujinaysa khasaaraha dadka rayadka gaaraya inuu yahay mid markaa uu xadigiisu aada u badan yahay waxaana weli lasoo warinayaa dagaala ka socda waqooyiga iyo bartamaha khaza dagaalada u dhexeeya ciidamada yuhuudda ee gudaha usoo galay khaza iyo kooxaha iska caabinta ah ee ururka xamaas ee falastiin oo dhankoodu markaa dagaal kula jira marka la eego dhinacyada iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ee gudaha usoo galay haza waxaana sida muuqata weli aan xal loo helin dhibaatada ka aloosan bariga dhexe oo la aaminsan yahay inay aada u saameyn karto dhinacyo badan oo markaa dalalka qaar ee dariska la ah iyadoo haatan sida muuqata dagaalku u saameyn karo wadamada syriya lubnaan ciraaq iyo dalal kale oo inta badan ee eh, daris la ah wadamadan haatan colaadu ay ka dhexeyso dhinaca kalena waxaa laleeyahay diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee droniska yuhuuda ayaa waxay duqeeyeen eh, gaari marayay qeybo mid a ah lubnaan gaar ahaana eh, koonfurta waxaa lasoo wariyey in markaa daronis ay leeyihiin ciidamada yuhuuddu ay duqeeyeen gaari marayay marka koonfurta lubnaan iyadoo la sheegay in daryanka duqeymahan dadka deegaanku ay maqleen muuqaalo laga soo duubay iyo sawiro lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay in duqeyntu ay ka dhacday halka loo yaqaano kafra oo u dhow magaalada bintiljabayl ee dhacda koonfurta lubnaan gaari marayeyna markaa ay bartilmaamaysadeen ciidamada yuhuudda gaar ahaan diyaaradaha darooniska aan duuriyaha lahaynna duqeynta ay la beegsadeen sida la aaminsan yahay waxaa markaa sii kordhaya dhankooda dhanka kale marka laga eego xiisada ururka xisbullah ee lubnaan iyagu koonfurteeda ku sugan iyo sidoo kale yahuudda oo iyagu dhowr mar dagaalo toos ay dhexmareen sidaasoo kale iswadaarsaday madaafiic iyo rasaas maadaama ay xadka xuduud ka leeyihiin wadamada israel iyo sidoo kale lubnaan weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan kenyana na waad nagala socotaan saaxiib yaal ka taagay udubli ciidana ka dhigay dugul xilliyada cartamayo cirjada badkaga xiro iyo guuraha culus webiyada cartamayo cirjada badkaga xiro iyo guuraha culus amdigeyda dunyada waxaa jira codliyo nabade cayriyo nin xoolaale andigeel adduunyada waxaa jira codliyo nabade aydiyo muxoodhaale iyo laba caashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba caashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay malabka ku qodan oona sheegi maaye faashaba qabaadna xalafka ku qodan oona sheegi maaye

ذهبا إليك وعزك عشان عشان مضايقي وحراري لبن إليك وعزك dhegeysatii cashar habaayicin aad maqlayseen waxaa ku luuqeynayay fanaaniinta xasan aadan samater iyo xalimo khaliif magool waxay dhaxtaarka barnaamijka kulanka ka eynana warbixino kale iyo si kale ayno socda balse markaan waxaad ku dhawaataan saaxiibayaal xubintii maanta o kale maxaa dunida ka dhacay ifraah axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa axad taariikhdan waxay ku beegan tahay koo iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanadkuna waa laba kun afar labaatan waa maalinta koo iyo labaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex boqol afartan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun sideedii warbixin ay soo saareen ururo saxaafadeed ayaa lagu sheegay in saxafiyiinta soomaaliya ay la kulmeen sanadkii labadii kun iyo isugu jira dil dhaawac jirdil xabsi iyo handadaad waxaana warbixinta lagu sheegay in sanadkaasi labadii kun iyo toddobadii soomaaliya lagu dilay sideed wariye oo ay ku jireen mas-uuliyiin idaacadeed shan wariyena la dhaawacay in ka badan afartan wariyena la xiray halka afartan wariye ay dalka iskaga baxeen xilligaasi maanta oo kale sanadii labadii kun saddex iyo tobankii boqolaal ka mid ah shacabka soomaaliyeed ayaa dibadbaxyo ka dhigay muqdisho bannaanbaxyadaasina waxaa xilligaasi lagu taageerayay go-aankii dowladda maraykanka ay ku aqoonsatay dowladnimada soomaaliya maanta oo kale sanadii labadii kun sideed iyo tobankii madaxweynihii soomaaliya ee xilligaasi maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xilkii guddoomiyaha gobolka banaadir ka qaaday taabid cabdi maxamed kadib khilaaf xilligaasi soo kala dhex galay guddoomiyihii gobolka banaadir iyo madaxtooyada soomaaliya maanta oo kale sanadii kun toddoba boqol labaatankii sweden iyo buruusiya oo haatan loo yaqaano jarmalka waxay kala saxiixdeen heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayay colaadii u dhaxeysay intii lagu jiray dagaalkii weynaa ee loo yaqaanay dagaalkii waqooyiga maanta oo kale sanadii kun toddoba boqol saddexiy sagaashankii jarmalka iyo ruushka ayaa kala saxiixday heshiis lagu qaybinayay xilligaasi dalka poland maanta oo kale sanadii labadii kun saddexiy tobankii in ka badan soddon ruux ayaa ku geeriyootay qarax ka dhacay magaalada salaamiya ee dalka syriya ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiiyo tobankii laba milyan oo ruux ayaa iskugu soo baxay magaalooyinka caalamka iyadoo nus milyan haween ah ay iskugu soo baxeen magaalada washington ee dalka mareykanka dibadbaxyadaasina waxaa looga soo horjeeday madaxweynihii mareykanka ee xilligaasi donald trump guud ahaana waa iga xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n maadsantahay farxan socodsiinaysa xubintii maanta gale waxaan dooni karaa warbixinada kale barnamijka dee nagirana falastiin qeybta daanta galbeed waxa ay markaa aad oola daalan dhacayaan dhaqaale xumo bahasan sidoo kale waxaa musalafay ganacsiyadii dadku ay lahaayeen shirkadihii saarka oo markaa awalba aan dhaqaalo badan iyo waxsoosaar badan lahayn balse hosu dhacu ku yimid maadaama ay la daala dhacayaan maalin walba weeraro kaga imaanaya ciidamada yahuuda oo weeraraya daanta galbeed deegaanada ku yaala waxaa markaa lasoo wariyey in dadku ay la daala dhacayeen muddooyinkii lasoo dhaafay amabaan idhaahdee tan iyo horaantii bishii oktoobar dhibaatooyin kaga imaanaya ciidamada yuhuudda oo ku haya xirxiritaan jirdil tacadiyo iyo dilal toosa ah iyo toogasho sidaas oo kalena deegaanada dadka reedka ay weerar ku qaadeen taas waxaa laleeyahay waxay saameysay eh, markaa shirkadaha ganacsiga iyo kuwa waxsoosaarka leh kuwaasi oo haatan wajahaya khasaare aada u badan oo ku yimid ama hoos u aada u weyn oo ku yimid bilihii u dambeeyey mohanad naaruukh oo isagu ah maamulaha mid ka mid a ah saddex shirkadood oo kuwa ugu wax soo saarka badan falastiin dhanka daanta galbeed ka mid a ah, gaar ahaana soo saara waxyaabaha almuuniyamka loo yaqaano ee daanta galbeed ku yaalla waxa uu sheegay warbaahinta aljaziira inay ku jiraan xaaladii ugu xumeyd dhaqaale xumida tan iyo markii la aasaasay shirkadan sidoo kalena hoosudhac xoogle oo ku yimid wax soo saarkii shirkadda dadka ku nool daanta galbeed ayaana markaa wajahaya xaalad aada u adag iyagoo noloshu hoos-udhaac hoosudhaacu ku yimid dadku dhaqaali ay heli jireen sidaasoo kalena warshaduhu ay musalafeen iyo ganacsiyadii waxsoo saarka lahaaba nayruukh oo isagoo ah maamulaha shirkadan waxaanuu madax u yahay soddon shaqaale oo shirkadan ka shaqeeya aabi ayaa aasaasay sanadii kii iyadoo markaa tan iyo intaa ay shirkadan shaqeynaysay waxsoosaarna ay lahayd wuxuu shaaca ka qaaday in hoosudhac xoogle uu ku yimid waxsoosaarkii markaa shirkadan oo hoos u dhacay lixdan boqolkiiba maadaama dhibaato xoog leh ay wajahayaan dadkan hay-adda saadaasha arrimaha dhaqaalaha saadaalisa ee loo yaqaano palestinian central boro statistics p c p s ayaa loosoo gaabiya waxay sheegtay in dhammaadka bisha december ay markaa dadka reer falastiin wajaheen hoosudhac aada u xoogan oo dhaqaale tan iyo markii uu bilowday weerarka iyo duulaanka gardarada ah ee yuhuuddu ay ku qaadeen khaza waxay sheegeen in lacag gaaraysa hal dhibic shan bilyan oo doolarka mareykanka ay khasaareen oo hoosudhac xogrin ku yimid taasi oo ka dhigan in maalin weliba ay dhuminayeen lacag gaaraysa shan milyan oo doolarka mareykanka waan hoosudhac aada u weyn marka la eego eh, dhibaatada ay wajahayeen dadka reer falastiin ee daanta galbeed ee ku nool gaar ahaan shirkadahan waxsoo saarkoodu awalba aanu badnayn balse dadku ay ku tiirsanaayeen noloshooda markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha kale maanay warhee ma haysiine xalay soomaalida addisay qabsatay aadaala aadaala cagtii joogsa weysaa mar bay ceebla kulantaa waran weliba dheega jiray nin ugaarsanaayo asna la ugaaranaayo war kale maanay waa falantihiine jenaraal indhacaddaa yidhi hadda ka ardisaba ku dukanaynaaye mawaalidii aad keenteen barbow awal baan etoobiya amaha ku lahayne addiis naguma filla war waxaa kaloo la yidhi nin korreeya sii durug marbay kadar ka tuurtaaye wax kaad siima lagu waayey bay keeni waalidu war waxaa la yidhi guutooyinka soomaalida ee addis la wareegay waxay adeegsanayeen gantaalada ridada dheer ee sheerta gawaarida qufulan ee laykiska loo yaqaan madaafiicda laayaanka culusa ee komentiga xabadaha shiishka aan lala sayreen ee magacoodu riblayga yahay iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee meenshaniska loo yaqaan kuwaasi oo dagaalka wejigiisa horeba guusha siiyey soomaalida hayaay waar walla weynay arrinku seelac iyo lughayee joogtaye goormaadii sababa u gudubteen u bixinaysay sow ictiraaf keliya maaha war markii addis ababa la galay waxaan ku riyooday soomaalidu isku qabsatay sidii magaalada loo maamuli lahaa ciddii maayarka noqon lahayd iyo ciddii booliiskii militariga loo dhiibi lahaa waxaana soo xasuustay gabayuu hadda kahor abwaanguuro tiriye oo uu ku lahaa mar aan tuurna mooye ma u jirin go'aan iyo mabda' lagu heshiiyiyo mowqif iyo axdi u yiil urmowtaa maxaad ula yaabaysaa baa lagu qaybinahayaa <laughs> abwaanguur walikale ka dharay macbuud baan ku ku dhaartay maleeshiyooyinkii tagay waa sii muuqdee aabi markay muran bilaabeen war wallaweynay guusha la gaadhay muusa sabab oo ahaaye maxaan ugu eedaynaysaan aryaadaha warka anaadiga dhex gasheen dad falanna waa tihiin xala muggii facebook inta soomaaliya ku yaacda addi sababa ununkaale ay dhaheen adduunyadiyo itobiyaankiba waa yaabeen sababtoo ah meel kasta addisababa soomaaliya iyo calanka soomaaliya leesraaciye xataa ajaaniibtii inya wareereen oo warkii soomaalida rumaysteen aaqaar wadamo kale kasoo waramaya adisababa soomaaliya waa jeclahay soo qoreen hadda etoobiyaankii saaka daafi ma cunina waxay ku mashquulsanayeen shimaana la qabsado xitaa heesihii etoobiyaanka waa badasheenoo soomaaliyay ka dhigeen waxaan arkaya hees la qaadayoo leh wanimaanay badda waa difaacanay waa galnay adis ababe ah! adhiya cabdi kuusawtanu tii ilmaha waaya qaaraa waxay qaadeen kuwii horo waxay dhaheen oy hooyo abiiyow inaan hirnayna moodaye hadde waa nakanoo hadde waa annagii now aryaareen mihindii baa fiirsateen mise sheekadu waa dhab warwaaqlo warmayside galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye warbaryaawo riitan karoong mahay marne rabow runiinka weel warbow etoobiya dulbiya daandaansi waynaga day weyne sow lama hora ninkii cunay meel ka dimbray war waxaan maqli jiray waxbase waxbeer bay leedahay hadda ma'adis baa ciddale lagu muransan yahay galadaan sugayniyo wakhtigii weyna soo galay war soomaalidu qaaday ee adis ababa ay ku qabsadeen etobiyaankaa ku horreeyey sababtoo ah maalmihii lasoo dhaafay oo dhan sayla iyo lowyo caddaan laga celi waayey garsoorihii cayaaraha afrika dhexdhexaadinaya cumar cabdulqaadir cartanna waxay dhaheen annaga waaye garsoorahaase soomaali maaha maalmahanna komintigooda waa laga harsan lahay marka halay weerar waxaa lagu qaaday caasimadoodii lagula wareegay natiijadiisuna waxay noqotay difaaca caasimadooda adis ababa inay galaan oo hadda dhulkii aanu siinay miyay ka quusteen lijarad looda ka makadhoogo waryaa ubow haddamba waxaad leedihiin war itoobiyan abigu galu layl daranyahe yamba loo arxami arya bashiiro waxaa kaloo hore loo yidhi adduunyada markuu ilaahay dhisee aadmiga simee ninna asaagii inuu addoonsado uma abuurin oo hadda walloweyne ma waxaa soo wadaan war kalamaanay war ma haysiine caasimada puntland ee garawey war ammaankeeda haddaa la sii adkeeyey madax badan baa isugu tagtay baa layidhi huteeladiina waa cilciirayaan kuwa kalena waa ku sii socdaan xataa madaxweyne xasan sheekh waa uu tegayaabaa layidhi caleymasaarkii madaxweyne dani oo labaatanka bisha in la qabtay la rabayna dib baa loo dhigoo shan iyo laga dhigay marka waxaa la yidhi toddobaadkan halkaas waa la isugu wada tegayaa waar caleemasaarka madaxweyne muuse bixi ma lagu macsuumay wah waaglow biyi waraab lamadii dhulawka iloo sariirseedayaana warwarka iga dhex gelinine madaxdii la casuumay waxaa la sheegay inta badan inay aqbaleen hase yeeshee waxaa ka cudur daartay baa la yidhi farmaajo iyo axmed madoobe warbow kuwaasasiba booskooda buuxin kardhae kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay warbashir dheelow waxaa la yidhi qarashka ku baxaya caleemasaarka beni daacish waa looga curayn karaa buuraha war warbeesodkabati husku sanad guurida madawiine lafta gareen bay ibakol walkuuraay kori war madaxweynaha galmudug qoorqoor hadduusan turkiga ku dhigan xaflad sanad guuro dhuusamareeb kuma qabsan lamana caleema saarin xitaa obow sawti hobya laga jaasahayey xaflad hobusan qobsan walaaja usle isku ahmaday masgaraabiin giibi war madeeyo war mahay sida isku aamow tartanka waa ka bax war muxuu isku aamuu ka baxaa hal ciyaarba ma dheeline obow haddama kursiga kaydku caan ku noqday war dadkaa lagu cabsiinayey war koox aan tartankan weligeed badinin oo haddana kaalinta koowaad ku jirta ee nasiibkii carafku wado waa shabeelle tartankii ayagay gobolka banaadir dhex marayna saddex gool iyo saddex dhibcood firii ahaa la siiyey hadda markay koonfur galbeed baaqatayna saddex gool iyo saddex dhibcood kale haddana la siiyey marka waa si gurubsahayaan ah wixii la siiyo maylinka garaama beeshinkii ciyaartooyda nagadeena obow koobkana maa ugu dardhaanin war wasiirka ciyaaraha hirshabeelle masracaynte faataxaduu xale akhrinayay war tartankii dib u soo laabtay oo waxaa lagu bilaabay jubbaland iyo banaadir umarka abuuma xasan iyo xamsa dheelahaya war bashiiro waxaan maqli jiray shirib iyo dhaanta waa shirkee shaqaysta ha shallaayine wasiirkii baddanka tebasaa u hadlahaya war bashiiroo igama dhoweyda ummadda halugoyn aryaadhaha samiga cabdullana waxa uu yidhi eh? how murunyadoodya miliqya eh? ma macaa istaaba maryayn eh? murunyadoodya miliqya ma macaa istaaba maryayn war kalamaanay war ma haysiine madaxweynihii hore ee dalka nigeriya jenaraal obasanjo wah obasanjo waa jaanji haddi war warkaa naga midowga afrika waxay u magacaabeen ergeyga dhexdhex dhexaadinta soomaaliya iyo etoobiya seena loola dhexaadinaya dad ay wax ka dhexeeyana la dhexaadiyaa ile afrikaanku waaba dulmi socdaaqamiyadan maqaltidananiltidanalkiileymadheegne war booba wax laysku qabsadaay bad kuma jirin war waa madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi etoobiya khaladkii ay gashay ilaa ay ka laabato wax wada hadal uma jiro la gelayno hayaay war muuse meeshuu ku yaabay buu fadhiyaa <laughs> waaqlow awood baan jirin xaggaygu afkii baa juuqda gabayo jari war idinkaan siyaasadda waxba ka fahmine madaxweynaha somalilan muuse biixi adag buu cayaaray indhihii caalamka waa isku soo jeediyey kuwii somalilanna waa iska sii jeediyey usiina habarshiishmakadhiminahe war madow haddaad hargeysa cagta soo dhigtid liintaad jeelka ku cabaysaa war waaqlow laascaanood hadda kama soo tarxiili kartid dee halka ayaanu noo soo dhaafin war waaqlow baydhabaadug waa tegi kardhaa buda wariya maynbinaay illibaydhawe burugluku waraabiyahow tilutadhika horta gobolkayna hiiraan ama kii horebada waa lahaa ka leexi hayehe ma itoobiyaad sii lahayd war cabdikuusow bawa hiiraan bad ma leh webigaaga dunidu bad waa leedaha miyadna iyama iska aqoon war kalamaanay war mahaysaane xabsiga eh. magaalada dhuusmaree maanta waxaa ka fakadaa la yidhi eh. afar maxbuusoo saddex ka mid ay toogasho ku xukunayd ubow waa la qabtay waa la xidhay waa dhintay waa baxsaday miyay maraysaa war liibaan lugcad iyo cadhays eh. ma fakan beesha u nabaysteen dhuusmaree bay joogaan waar qolada baxsatay mahangool baa ka mid ahaa war reer mudugu markaasoo kale waxay yidhaahdaan waa loo shuqfaldalooliyey war hamasan sheegasan maxbuus beledleybahayna seeka baxsadaayaan war kalamaanay waxba lidiima sheegi karee farsamadu waa tiro badan tahay maalbaabka ka baxin dariishada ma habeenay baxeen horta mise maal maalin yaa katiinadaha ku xidhan farayaashooda hayey war macagtooday maaleen mase baa lagu qaaday xabsi walba malahayn miya naw wardama wardiyiiba casho doontay war isinlayma eran jirne sidan waa aan naqaana waan u garana haday gacahan tusaan tahay meelbay furdug ka leedahay kalamaan iyo fariimihii ka dambeeyey waxay gebagabo u barnaamijka kulanka guud ahaan aniga tarigisaal barnamijka kulankood kala socoteen ka yeeran gabagabada barnaamijka waxaan kaga heesuu ku luuqeeyay fanaanka shariif cabdallah heystii hanaan wanaagi intaa barnaamijkan lamid ku kulmi nabadgelyo ri aaday kor joogo dharar mahaan gaala dumbaabay kelaye wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weeli kama aan haarineya dhagaysanayno waanageeyey hadal macaaney wadna hadi haleeshayo bada hirgaanaysa runtii kuwaaye roonaybiya makuugu helaya dhawaaheenii weyno hagaagih oyadii ku dhashayay naga hallaydeeh waan kala habawnay roonay riyama kugu helaya nafsabay heelayoy i hababiyaya mid kaloo laahayaya baan kaga qaraya wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan ana weeli kama aan haarineya awanaqantiyayoy adigaygu howlayo igu hagargalay ana hobtay hodan anna weli kamaahan haarine Thank you. waan kala hadlayaa hoy hirarhka dhacdee cishqabay helayo way madiga hiilige runtii kuwaashea runtii kuwayo runtii kuwa ironayriya makugu helaya min mahurdowey aday korjoogoy dharar mahargallo adumbabay helayay wana hobtay hodanea wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama an harinea